ذكر وموعظة ونور فيه شفاء الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال الله عز وجل أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين آيادا أيها الأحبة وآيادا لحيث سورة البقرة allah subxaana wa tacaala wuxuu inooga sheekaynayaa qaar ka mid a ah sifaadkii calaamooyinka munaafiqiinta ulaa'ika kuwa iyaga ahen ka soo sheekaynay ee munaafiqiinta aladiina kuwii weeye ishtaraw dalaalata bilhudaa waa kuwii ku gatay baadinimada hanuunka ilaahi jala jalaaluh ilaahi subxaanahu wa tacaala baadinimada ayay hanuunkiisii ku gateen akhaduu dalaalata wa tarakuu lhudaa istaxabuu dalaalata cala alhudaana waa la yidhaahdaa waxay ku doorsadeen baadinimadii hanuunka ilaahay jalla jalaaluhu ay kaga doorsadeen qolada ayadae munaafiqiinta ayuhalaxiba famaa rabixa tijaaratuhum ganacsiga iyo beeca ay galeen kuma aysan faa'idin ee way ku khasaareen wamaa kaanuu muhtadiin mana aysan ahaanin kuwa toosan oo hanuunsan fii saniicihim daalika ficilka isagay sameeyeen bal way ku khasaareen oo waxa weeye iimaankii jalla jalaaluhu ayaa waxay ku badasheen gaalnimay ku badasheen ilaahay subxaanahu wa tacaala waman yatabadal ilkufra biliimaan faqad dalla sawaa'a sabiil khasaaray ku dhaceen baadinimadiibay gateen iyadiibay qaateen oo doorteen ilaahay jalla jalaaluhu hanuunkiisina way ka leexdeen qolada iyada way khasaareen oo ilaahay baa inoo sheegay ina alkhaasiriina aladiina khasiruu anfusahum waahlihim yowma alqiyaama alaa dalika huwa alkhusraan mubiin نمان منافقين تلير هذا أيها الأحبة الله سبحانه وتعالى يا إن بدن نوشك إنا يبين على ياليهين وحي شيغني أن الإيمان بالله وباليوم الآخر ومع ذلك إله بابيني يقول وما هم بمؤمنين بين بيك الشيغين مؤمنين معه وأن من خيانة بدن ويان الله جل جلاله يدد مؤمنين تاي خيانة هيان لكن حقيقة وحوي وحي خيانة هيان ونفت وذويه yaysan ogaanin hadday doonahayaane eh. waa dad qalbiga ka jiran weeyaan qalbigooda waxaa buuxiyay nifaaq iyo shak iyo shubha buuxisay iyo cadaawada ilaah iyo rasuulkiisa iyo dadka muuminiinta ah walihaada alla jala jalaaluhu wuu u siyaadiyey maradka iyo jirada ilaah jala jalaaluhu wuu u siyaadiyey weliba wuxuu daray cadaab aliima ugu daray bimaa kaanuu yakdibuun beeninta ay beeninhayaan allah jala jalaaluhu iyo xaqiisa qolada ayada ee munaafiqiinta la yidhaahdo ayuha alaxiba ee ilaahi jala jalaaluhu inagu sifeeyey ulaa'ika aladiina ishtarow dalaalata bilhuda ee waxa weeye tijaaradoodii iyo ganacsigoodii ku khasaaray ee meel xun ay ka martay adduunyadu markii loo yidhaahdo war ilaahi jala jalaaluhu ka yaabo fasahaadka dhulka ka daaya war ilaahay ka baqa waxay odhanayaan maya anagu muslixiin baanah waxbaan toosinaynaa waxbaan horumarinaynaa waxbaan hagaajinaynaa iyagaaba isla qumanba walihaada ilaahay baa arrintaa ka dida wuxuu yidhi waa mufsiduun fil ardi weeyaan laakiin ma oga ismay oga qumanahoodaa qoorta ugu jira gaalo iyo balaayo iyo baas iyo shayaadiin baa u gacan haadinaaya meel xun baa loogu yeedhayaa munaafiqiinta haddii loo yidhaahdo ayuhal axibba maad ilaahay u rumaysaan sida dadku ilaahay u rumeeyeen dadkii muuminiinta habeeyasahayen waxay leeyihin ma maangaabkanan raacaynaa maangaabkan siday ilaahay u rumeeyeen miyaan u rumaynaynaa walihaada ilaahay jala jalaaluhu ayaa iyaga maangaab ku magacaabay kuwa aan caqli lahayn oo caqligu ku yarya walaakin laa yaclamuun waxaa ilaahay ku sifeeyey jala jalaaluhu inay yihiin laba wajiilayaal inay yihiin dadka muuminiintaana inay weji tusaan oo yidhaahdaan war idinkaanu idin la mid nahay sidaad ilaahay u rumaysantiinay nebiga u raacdeen baan u raacnay walihaada waxa weye dadka muuminiinta way ku dhex jiraan oo way la tukadaan oo shacaa'irtii tacabudiyadehe way ka muuqataa walihaada waxa weye qaaluu aamanaa bay odhanayaan laakiin markay shayaadiintooda iyo madaxdooda iyo gaalada ay u galaan waxay odhanayaan innaa macakum innamaa naxnu mustahziuun qoladaa waan ku jeesjeesaynay mooyaane war annagu idinkaan idinla jirnaa weeyaan mabda aad aaminsantihiin baanu aaminsanna ilaahay jala jalaaluhu ayaa ka jasaynaya istihzaaga allaahu yastahziu bihim weliba ilaahay waa u seeta dheerinayaa jala jalaalu oo waxay galahayaan wareer ayna ka dhex baxayn walihaada ayuha alaxiba kuwa iyaga cadow weeyaan qolada munaafiqiinta la yidhaahdo ilaahay baa inooga digay hum alcaduw faxdarhum qaatalahum allahu anaa yu'fakuun ilaahay baa inooga digay subxaanah wa tacaala wallaahu yaclam ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu og yahay inay kaadibin yihiin oo beenaalayaal yihiin walihaada dadka muuminiinta waxaa laga doonayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam sifaadkooda wuu inoo sheegay afar sifa ayuha alaxiba waa niman been badan weeyaan waa dad ballanta aad iyo aad u fura oo haddaad ballan wada gashaan ballanta way ka baxayaan waa dad khaa'iniin ah oho wixii lagu aaminsado aan marnaba waxa weye loogu imaanaynin waa dad waxa weye markay dhaaranayaan wallaahi bilaahi aad iyo aad ugu dhaaranaya oon ilaahay qadarinayni subxaana wa tacaala wamaa qadaruu laha xaqa qadri walihaada ayuha alaxiba sifaadka in la iska ilaaliyaa la doonayaa qofka muuminka iimaanka ilaahay jala jalaaluhu ku manaystay ee aamanaa billahi rabban wbilislaami diina wabimuxamedin rasuulan sala allahu calayhi wasalam uu yidhi inuu kayn run sheegaa la doonayaa oo sidaa uu yidhi hadal ahaan uu yidhi ee qowl ahaan uu yidhi waxaa la doonayaa inuu ficil ahaanna u sameeyo qalbigiisana ay ku weynaato allah jala jalaaluh ilaahay waxaan weydiisanaa subxaana wa tacaala maradkaa uu ku tilmaamay nimanka munaafiqiinta ee shakiga ah ay ka shakisan yihiin xaqiyada diinta islaamka iyo risaalada ilaahay jala jalaaluhu uu soo diray يا حبيب كين عليه الصلاة والسلام قلبك إن إلهي سبحانه وتعالى كيل علي كوا مسلحين الله إن قدقوا ودول كإلهي جل جلاله إلهي وكان يكو أرزاقهي يوم مد إلهي سبحانه وتعالى أنفس هادنين الله حم وديسنا سبحانه وتعالى إنه قول لا إله إلا الله سيدان أولينا حكوي كر الشاقة أيها الأحبة الله إنك أدوك ورافقين تيشركوا الله إنك هاي كريم المنانة هذا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان